bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslma عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi aجmaciin dana waakhawaatuha qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala insib bficli اlqalbi juزأy ibtidaa acni ra'aa khaalaa calimtu wajada dana xasibtu wazacamtu maca cad xajaadara wajacala ladka اctaqad whab taclam walatii kasayara ayضa bhansi mubtada wkhabra wkhusa bالtacliiqi wاlilغaaءi ma min qabli hab wاlamra hab qad ulzima kada taclam wligayri اlmaadi min siwaahuma ajcal kula ma lahu zukin wajawiz اlilغaaءa la fi اlibtidaa wanwi damiir الshأni aw lama btida fi muhimin ilغaaءa ma taqadama wاltazim الtacliiqa qabla nafyi ma win walaa laa mubtidaain aw qasm kada wاlistifhaamu da lahu xatm lcilmi cirfaani wadani tuhama tacdiyaة liwaaxidi multazama walira'a ruyan mima licalima طaaliba mafcuulayni min qabl ntama walaa tujiz huna bila daliili suquuطa mafcuulayni aw mafcuuli wakatadun jcal taqulu in walii mustafhama bihi walam yanfasili bgayri darfi aw ka darfi aw camal wain bibacdi dii fasalta yuxtamal wa ujriya alqowlu ka dannin mطlaqa cinda sulaymi naxwu qul daa mushfiqa danna wa akhawaatuhaa kan waxaa weeyaan nawaasikhdii midii ugu dambeysay macnaha waa midkii lixaad oo nawaasikhdii kamid ee baab abwaab nawaasikh midkeedii lixaad waay ama afcaasha haddii laga soo tiriyo midda saddexaad waay kaana wa akhwaatuhaa wa afcaal alafcaal اmuqaaraba labo dana wa akhwaatuha afcaal waay haddii nawaasikoo dhan oo laysku jamciyo maa bayna alxuruuf eh, maxaan ku irahda wlafcaalna mida lixaad bay ka noqonaysaa oo kaana waahwaatuha ina waahwaatuha eh, alxuruuf اlmushabahatu bilaysa la alati linafyi اljinsi afcaal muqaaraba eh, maxaan ku irahdaa dana waakhwaatuha musanifka marka wuxuu iri insib nasbi oo kordhig bificli lqalbi ficilka oo qalbiga ah juz-ay ibtidaa mubtadaha labadiisa juz oo mubtadaha iyo khabarka ku nasbi acnii waxaan u jeedaa buu iri ra'aa khaala calimtu wajada danna xasibtu wazacamtu maca cad xajaa daraa wa jacala aan ujeedaa buuri aladii jacalado kactaqada lamid ahayd wahab tacalam aan ujeedaa walatii kasayara aydan bihansi mubtada wa khabara marka intaa afcaashi buu ku tirinaya musanifka afcaasha oo la yidhaahdo alafcaal اlqalbiya marka ugu horeyso alafcaasha oo mubtadaha labadeeda nasbinaysa afcaal qalbiya iyo afcaal taxwiiliya ay u qeybsantaha taxwiiliya waa mida u dhihi doono walatii kasayara ayda bihansi mubtada wakhabara afcaal tasyiiri bimacnaa sayara hadday ku timaado way noo imaan doontaa taas meel iska dhig waxaa ku hartay afcaasha qalbiga ahayd afcaasha qalbiga bimacnaa alatii yasduru minha macnaaha min alqalbi saasaa qalbiya loogu magacaabay haddaad ra-aa aad tiraahdi waxaan ogaaday qalbigaa wax laga ogaadaa laakiin ra-aa waan arkay haddaad tiraha indhaha waa qalbi kuma jirto hadda waxaan ka hadlaynaa afcaalu lquluub wax la yidhaahdo afcaalu lquluub ama alafcaal alqalbiya marka miizatu hadihi alafcaali alqalbiya annahaa tansibu lmubtada walkhabra mafcuulayni lahaa saas waay zaydun qaaimu ama muxamadun musaafirun ay ahayd marka gili ficil oo ficilkan kamid e eh, danantu muxamadan musaafiran aada leedahay danantu ficil wa faacil muxamadan mafcuulu bihi awal eh, maxaan ku irahdaa musaafiran mafcuulu bihi thaani sidaasay noqonay muxamedun musaafir mubtadai khabar bay ahayd labadii markaad aad ficil min afcaali qalbi aada soo intasaba labadooda way kor dhigmeen marka afcaasha min alafcaali naasiqa libtidaai kamid tahay marka waxaa lagu yaqaanaa dhanna wa akhwaatuha yay magaca ay leeyihiin ayyihiin marka afcaashan waxay u qeybsamaan saddex qeyb wax yaqiin faa'iideeyo iyo wax rujxaan faa'iideeyo iyo wax labadaba loo isticmaalo yaqiinta ay ku badan tahay iyo wax labada loo isticmaalo dhaniga uu ku badan yahay keli a waxaan rabaa yaqiin iyo dhanni iyo shaki iyo wahmi inaad kala taqaanid yaqiin waxa waa waxaad hubtid boqolkiiba boqol aada hubtid yaqiina la yidhaahda dhanni ama rujxaan adhanni waxaa la yidhahda shayga boqolkiiba sideetan markaad hubtid haddii aad tidhaahdid dhanantu muxamada qaadiman min asafar hadaad boqolkiiba sideetan inuu yimid ay kula tahay dhanna waxaw rujxaan markaan xaggii yaqiinta u raajixsan yahay dhaniyaa laga cabiraa ma hubtid boqolkiiba boqol shaki yaraa kugu jiro ayib marka waxaa la yidhaahdaa boqolkiiba sideetan markaad hubtid dhani baa la yihahdaa oo rujxaan ah muqaabilkeeda boqolkiiba labaatan ana wahmiyaa la yidhaahdaa inta yaroo kugu jirto markuu ninkan inuu yimiday boqolkiiba sideetan ay ku raajaxsan tahay shakigaas yaroo kasoo horjeedana wahmi baa la yidhaahdaa labadaas markaad ka baxdad shakiyaa ku hara shaki istiwaau tarafayn labada markay ku ekaadaan boqolkiiba konton marka jaanibka boqolkiiba boqol waa yaqiin rujxaani dhanina waxaa weyaan boqolkiiba sideetan iska dhe waa min baabi taqriib ilmacaani aan ujeednaa haddaad eh, daniga muqaabilkiisana wahmi baa la yihahdaa istiwaau طarafayna shaki baa la yihahdaa afartaas macno markaad ogaatid afcaashan qalbiyada ah tan oo kuma jirta afcaal taxwiil kuma jirta afcaashan qalbigaa ah saddexay marka u qeybsantaa marka beytka horta aan kugu celiyo insib nasbi buu kuri musanifka bificli اqalbi ficilka qalbiga kasoo fulo manaa afcaal quluub uu ku jeeda manaa shicirka uu diidaya siduu rabo inuu yeelo bificli qalbi bmanaa biafcaali quluub waxaad ku nasbisaa juزa ibtidaa mubtadaha labadiisa juz mubtadaha iyo khabarkiisaba ku nasbi oo waxaad tidhaahdaa danantu zaydan qaaiman dheh markaasuu ri afcaal qalbi acni waxaan u jeedaa ra'aa khaala calimtu wajada dana xasibtu wazacamtu maca cadda xaja dara aan u jeedaa buuri iyo wa jacal aan u jeedaa aladii jacalo kactaqada lamid ahay afcaashii marka qaybuu kuu tiri ama intooda badan afcaalu lquluub afcaalu tasyiir waa noo imaan doontaa ama taxwiiliya marka afcaalulquluub geel duday buu ka dhigay waa isku dhex yaaci musanifka iyadoo macaanida ay leeyihiin uu kaaga tegay calaa xisika inaad u raacdid marka shuraaxda markay ay u yimaadaan waxaa laleeyahay wax yaqiin weligood faa'iideeyo wajada iyo alfaa iyo tacalam oo bimacnaa aclamu ah iyo wadara waxa weeyaan shantaas ficil daa'iman yaqiinay faa-iideeyaan daraytu haddaad ad ka cabirtid amhilada waa inoo imaa doontaaye waxa waaye daraytu muxamada qaa'ima hadaa tiraahdo yaqiinan waay wajada saasaa ka mid ah oo bimacnaa iyadana oo calima ah alfaa waa helay inahum alfow aaba'ahum daaliin alfaa ayadana waxa weyaan yaqiinay faaidays tacalam oo bimacnaa aclam ah iyo wadara daraytu hadaa tiraahdo almuhim wajada iyo alfa iyo tacalam iyo dara afar weeyaane afardaas daa'iman yaqiinay faa'iideyaan amhilada gadaal baan ka keeni doonaa ayib qeyb kalena waxay faa'iideeyaan rujxaan bimacnaa shaygii kula raajaxsanaa laga cabiraa waxaa ka mida jacala iyo xajaa iyo cad iyo wahab iyo wazacma intaas markaad khabarka ku shakisan tahay laakiin boqolkiiba siddeetan uu kula raajaxsan yahay yaad ka cabiraysaa ayagaas oo waxaad leedahay jacaltu bimacnaa waan malay waay oo eh, bimacnaa ictiqadtoodii ou sheegay waahan u maleeyey oon u ictiqaadiyey muxamadan qaa'iman aada leedahay ayib intaas rujxaana loo isticmaala waxaa ku hartay tan laba weji loo isticmaalo qeybka saddexaad mid laba waji loo isticmaalo laakiin yaqiinta ku badan ra'a iyo calima rujxaanna waa loo isticmaala yaqiinna waa loo isticmaala waxay ku badan yihiin yaqiin in loo isticmaalo weliba calima kumaba sii jirtabo waa midda saddexaad midda afaraad wax labadii weji loo isticmaalo yaqiin iyo rujxaan laakiin rujxaanta ku badan waa danna iyo xasiba iyo khaalawa sidaasaa loo qeybiyaa kama dakara hada taqsiim ibnu hishaam alansaari fi kitaabi awdax اmasaalik amhiladoodana way noo imaan doonaan marka afcaasha oo afcaalu اlquluub ah wax yaqiinan weligood faa'ideeyo wax rujxaan lee faa'ideeyo wax rujxaan iyo yaqiin faa'ideyo yaqiinta ku badan wax labadaba faa'ideeyo rujxaanta ku badan afartaasay u qeybsamaa daray anigana kala bixbixiyey طيب marka amhiladoodii waxa weeyaan wax la koobi kara ma aha laakiin qeyb baan aan kaaga sheegayaa waqis calaa baqiyatiha marka wahab a kamide tacalam a kamide intaas horeyay raacsan tahay macnaha waxa weyaan acnii waxaan ujeedaa raa qaalaan ujeedaa wahab aan ujeedaa tacalam aan ujeedaa intaas waay intaasoo dhan afcaashi tirinteedii waay walatii kasayaraa macno kale ayaa ka bilaabanay marka fiiri waxaa ka mid e eh mathala ra-aadii qowl اllahi tacaala inahum yarawnahu baciida wa naraahu qariiba yarawnahu baciida yarawna ficil mudaaric maruuf bihubuuti nuun walwaaw faacil yarownahu alhaa mafcuul bihi muqadam mafcuul bihi awal mabniyu cala dam fi maxali nasbi baciida mafcuul thaani haddaad intaas ku kaabsoontid intoodo dhan waa laga ogaan karaa oo waxaad leedahay markaas calimtu zaydan musaafiran calimtu zaydan akhaaka waa la wada mid ashcaar badan buu ibnu caqiil uu meeshaa ku tiriyey haddii aad fiirisid macnahoodan wuu sahlan yahay mafcuulkana aad buu marka qur'aankana wuu ku badan yahay min dalika qowluhu tacaala wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu raxmaani inaathaa wajacaluu waxay u maleeyeen almalaaikata aladiina malaaigta hum cibaad raxmaani inaathan dumar inay yihiin marka jacaluu ficil maadi faacilkeed iswata waay almalaaigta mafcuul awl inaathan mafcuul thaani aladiina waa sifo hum cibaad raxmaan waa silat lmawsuul waay ayib waxaa ka mide eh, amhiladoodii waa badan tahay ashcaartaas musanifka uu sheegay baa ka mid eh, oo ay ka mid tahay mathalan hab oo kale faqultu ajirnii abaa maalikin wailaa fahabnii imra'an haalika ajirnii badbaadi abaa maalikin wailaa haddaadan i badbaadin fahabnii i malay imra'an haalikan inaan ahay waa badan yahay amhiladeeda mubtada i khabar la keena afcaashan geli kulahaa tansibuhumaa jamiica waa intaa weeyaan markaasuu musanifku wuxuu ku yiri walatii midii kasayara lamid ahayd insib nasbi mubtadan wa khabaran bihaa ayda ku nasbi aydan ku noqonay walatii afcaashii kasayara oo kale lamid ah eh, insib bihaa ku nasbi aydan ku noqone mubtadan wakhabran mubtadai khabarka ku nasbi afcaal ataxwiil ama tasyiir ayadana waxaa weeyaan mubtada iyo khabar ku nasbi musanifka intaas uma dhaafin afcaal tasyiir hadaa rabtid waa wa weeyaan in kooban waay jacala iyo radda iyo taraka watakhada watakhida wasayara wawahaba waxaa ka sayara loo yiri macnaa ka sayaray ximbaarsan yihiin oo bimacnaa calima iyo dhanna lama gelinayo aan kugu celiyo afcaalu tasyiir waxaa weyaan afcaal ahaan jacala iyo radda iyo taraka iyo watakhada iyo watakhida oon hamse lahayn oon shidna lahayn iyo wasayara iyo wawahaba lix waay lixdaasa waxaa la yihahda afcaalu tasyiir amhiladooda waxaa kamid eh, fajacalnaahu habaan manhuura fajacalnaahu waan ka yeelnay fiir bimacna tasyiir sayara macnaheed ay ximbaarsan tahay habaaan aan ka yeelnay macnaha boor oo kale manhuuran la firdhiyey low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran waxay jecel yihiin low yaruduunakum inay idinka yeelaan min bacdi iimaanikum kufaaran wataraknaa bacdahum yowmaidin yamuuju fii bacdin wataraknaa bacdahum waxaan ka yeelnay yowmaidin maalintaas yamuuju fii bacdin qaarkeeda qaar kale inuu dhexgalay taraknaa bimacnaa sayarna wاtakhada allaahu ibraahiima khaliila itakhada bimacnaa sayara ilaahay wuu ka yeeshtay ibraahim khaliila ayib taas waxa weeyaan afcaashii musanifka uusan kuu ishaaray uusan alfaadeedana kuu tirinin markaasuu uri walatii afcaashii ka sayara oo kale lamid aheed insib nasbi biha bitilka alafcaal aydan ku noqone mubtadaan wa khabaran ku nasbi intaas waxa weeyaan afcaashioo laguu tiri waa axkaamteedu marka inta kaaga galaya markaasuu uri wakhusa bالtacliiqi wاlilgaai ma min qabli hab wاlamra hab qad ulzima kada tacalam wligayri اlmaadi min siwaahu majcal kula ma lahu zukin wakhusa khaas yeel bitacliiqi camalkii oo laga xiro iyo walilqaa'i camalkoo laga tuuro maa afcaalku khaas yeel oo min qabli habhab ka horeysay waqad ulzima waa loo laasimiyey habne alamrayaa loo laasimiyey ama alziman u laazimi hab lafdiga alamr u laazimi afcaashii uu kuu soo sheegay yaa wuxuu leeyahay waxaa ku banaan tacliiq iyo ilqaa wa yihaahda wax la yidhaahdo laakiin hab iyo tacalam iyo afcaal tasyiir intaas ilqana ma galo tacliiqna ma gala marka aan kuu sheegay asigaana musanifkaba ishaaray ilqa waxaa la yidhaahdaa ibطaalu alcamal اlficli ilqa la yihahda camalkiisoo la buriyo yaa la yidhaahda lisabab min alasbaab mathalan waxay ahayd danantu zaydan qaa'iman markaasaa waxaa tiriyay zaydun qaa'imun danantu ama danantu zaydun qaaimun baab inaad fahamtid keli ah zaydun danantu zaydun qaa'imun aad tiri camalkiyaa laga istaajiyey kaas waxaa la tacliiqna waxaa la yidhaahdaa camalkii ficilkii camalkiisoo la joojiyo fii lafdi اlmubtada wاlkhabr oo ku camal falo laga joojiyo laakina alficla yacmalu fii maxalih waxaad leedahay danantu la zaydu qaa'imu aad leedahay danantu ficilu faacil laamu laamu ibtidaa zaydu mubtada qaa'imu khabr wاljumlaة min almubtada wاlkhabri fii maxali nasbin sadad masada mafcuulay calimtu fiiri marka ficilkii camal ahaan lafdigii waxba kama muuqdaanoo mubtadii khabar sidooday ku yimaadeen marka fii maxali nasbin baa laakiin maxalka iyuu kaga camal falaya wa ina alficla wain munica alcamala min amubtada fi lmubtada wاlkhabr daahira laakinahu yacmalu fi maxalihimaa tacliiqkaasaa la marka wuxuu ku inuu ku yidhaahdu rabaa hab iyo tacalam oo ficlayni jaamidayni ah ay ilqana ma galo tacliiqna ma galo waxaa lamid eh wixii ka dambeeyo afcaalu tasyiirtii aan ku magacaabayne ayadana ma galo tacliiqna ma gasho ilqana ma gasho cala alqowli araajixi cinda anaxwiyiin almuctamad calayh laakiin intii ka soo hartay afcaalu lquluub oo dhan ilqaa baa geli karo tacliiq baa geli karo ala maa sayadkuruhu lmusanif intaas ogow marka tacliiq waxaa la yidhaahdaa ficilkiioo loo diido inuu alfaadii mubtada iyo khabarkii lafdigooda inuu ku camal falo laakiin loo ogolaado inuu baatinka kaga camal falo maxalkooda uu ku camal falo tacliiqa la yidhahda ilqana waxaa la yidhaahdaa lafdan wa maxalan in loo diiday inuusan ku camal falin labadaasaa la yidhahda ilqa la yidhahda asigane marka asbaabtii keeni karto yuu kuu sheegaa musanifka markaasuu i wakhusa gaar yeel bitacliiqi waxaad ku gaaryeeshaa ficilkii oo camalkii laga tacliiqiyo iyo walilqaa'i camalkoo laga tuuro maa afcaal ku khaas yeel oo min qabli hab hab ka horayso afcaasha hab ka horayso beydka macnaha waxa weyaan ugu oo beydka afaraad beydka saddexaad wahab tacalam alati kasayra wixii ka horeeyo oo jacala iyo daraa iyo xajaa iyo wixeedoo dhan kuwaas ku banay tacliiqna ku banay ilqana ku banay markaasuu ku yidhi wاlmra hab qad alziman ama qad ulzima labadaba waa la yidhaahda waqad wahab lafdigaas hab ah qad ulzima waxaa loo laasimiyey almra amri baa la laazimiyey oo macnaha waxa weeyaan hab iyo kada tacalamna ku dar kadaa tacalam tacalam oo bimacnaa aclamu ah iyo hab bimacnaa danna ah waa laba ficiloo jaamid ah jaamid waxay ku yihiin annahumaa yalzamaani اlamra walaa yaأti minhumaa mudaaricu wala smu faacilin walaa masdaru idaa kaana bimacnaa danna markay yihiin waay ayb markaasuu wuxuu ku yidhi hab iyo tacalam wixii aan ka ahayn inta aan soo sheegay ilqana gili tacliiqna waa geli karaa bishuruudihimaa sidaasaa loo jeeda markaasuu wuxuu ku yidhi waligayri اlmaadi min siwaahum ajcal kula maa lahu zukin wajcal yeel kula maa shay axkaam dhammaanteeda zukina lahu lilficli loo ogaaday waxaad u yeeshaa ligayri اlmaadi maadiga waxaan ahayn oo min siwaahumaa hab iyo tacalam wixii ka soo haray ah wuxuu ku leeyahay hab iyo tacalam waa jaamid meeshooda iska dhig io kaaga darsoomin hab iyo wahaba labay kale yihiin marka tan wahaba waxa weyaan waa ficil kale wa wahuwa yatacadaa ilaa mafcuuleyn laakiin habtan waxaa weyaan bimacnaa dhunnani saas io malay waay ayib marka wuxuu ku leeyahay afcaashii aan kuu soo sheegay dhammaanteed markii hab iyo tacalam laga reebo waa afcaal mutasarifa ah oo mudaarica ka imaanaya isim faacila ka imaanaya amara ka imaanayo intaas wixii ka yimaado sidii ficilkii maadi aan kuu sheegay uu u camalfalay ma tasarafa min alficli اmaadi min almudaarici gayrihi ana dalika yacmalu camala ficl maadi intaas keliya loo jeeda markaasu wuxuu ku yiri wajcal yeel ligayri اlmaadi maadiga waxaan ahayn hadda maadigan kuu soo sheegay maadiga aan kuu sheegay wixii aan ahayn oo mudaaricii wixii la hadle oo min siwaahumaa labadan ficilka soo haray ijcal yeel kula maa axkaam dhammaanteeda zukina lahu lilficli loo ogaaday hadday danna danantu zaydan qaa'iman ay tahay oo maadiga saas saasuu camalfalaya yadunu muxamadu zaydan qaa'iman aad leedahay waxaa lamid amarkii ah dunna zaydan qaaiman zayd umalay nin taagan aad leedahay ana daanun zaydan qaaiman aniga waxaan umalayna ismkii faacil waay madnuun waa lamid sidaas waay marka ficilka maadi aan ku sheegay wixii aan ahayne ficilkii maadi la xugum ka dhig saasuu ku leeyahy ayib marka hadda wuxuu kuu gala ilqihi markaan wajawiz ilgaaa laa fi libtidaa wanwi damiira shani aw laama btidaa fi muhimin ilgaaa maa taqadama waltazim atacliiqa qabla nafyi ma wain walaa laamu btidaain aw qasam kada walistifhaamu daa lahun xatam wajawiz banay alilgaaa ilqihi banay in camalkii laga tuuro laa fi libtidaa ha ku banaynin waxaa loo jeedaa markuu ku leeyahay wajawiz ilgaa ilqaadii horta aan kuu sheegay xasuuso oo ah macnaheedii in laga tuuro lafdi ahaan ayib waa jawis banay alilgaa in camalkii laga ilqeeyo banay laa fi libtidaa ficilka haddii lagu bilowdo saha banayni marka waxaad meeshaas ka fahmaynaa asbaab almuqtadi aw alasbaab almuqtadiya lililgaa huwa ima taahuru اlcaamil aw tawasudu bayna almubtada walkhabar inuu yahay marka saddex xaalabaa kuu imaan karto waxaad dhihi kartaa dhanantu zaydan qaa'iman caamilkii oo ficilkaa hormaray labadii mafcuul waa dib mareen oo mubtadiya khabar asalkoodii ahayn kow waxaad dhihi kartaa dhexdaad geli kartaa zaydan danantu qaaiman caamilkii wuxuu dhex fadhiistay labadii mafcuul tawasudaa la yihahda taahur zaydan qaaiman danantu aad tiri labadii mafcuulaad hormarisay ficilkiia caamilkia dib marisay saddexdaas xaalo wa marka musanifku wuxuu ku leeyahay hal xaalo oo saddexdaas xaala kamid a ilqaha banaynin wjawiz ilaa ilqahi banay laa fi ibtida hadii ficilka lagu bilaabo doolira danantu zaydan qaaiman ficilkaas camal si ha ilqaynin oo hadhihin danantu zaydun qaaimu hadhihin waa marku ida taqadama alcaamilu wa taأkhara almacmuulaani fayajibu nasbuhumaa bilficli walaa yajuuzu ilqaauhu hal nuqطa waa taas danantu zaydan qaaiman aada leedahay wixii ka soo haray markaan fiiri baney wixii ka soo haray fiima idaa taqadama alcaamilu cala almacmuulayn wixii ka soo haray ilqihii ku banay laba xaalo waa marka fi xaalati tawasud iyo fi xaalati eesh taahur alcaamili can almacmuulayni hadii taahur tawasud uu yimaado zaydan danantu qaa'iman ina tiraa waa banaan tahay ood camal ilqaha ku banaano ina tiha zaydun dhanantu qaaimun ina tirahdo oo marka zaydun mubtada dhanantu ficl waa faacil mulgaatu laa camala laha qaaimun khabar mubtada sidaasaad leedahay taas waxaa weeyaan waxaan ku banayna liannahu ficilkii laguma bilaabanin waxbaa maculkia ka hormaray waxaa lamid oo ilqaha ku banaan yahay hadday labadoodii hormaraan zaydun qaaimun dhanantu aa waa banaan tahay zaydan qaaiman danantu ina tira oo zaydan mafcuulu bihi awal qaaiman mafcuulu bihi eh, thaani wahumaa mafcuulaani qad taqadama calaa caamilihima marka danantu ficil wa faacil ah tiraadi taasna way banaan tahay marka icmaaluna waa banaan yahay ilqana waa banaan yahay laakin ayuhumaa awlaa yaquulu aljumhuur إda twasaطa alcaamilu bayna اlmacmuulayni faاlcmaalu أwlىa oo ina tira zaydan danantu qaa'iman markuu dhexda ka fariisto in saas loo camal siiya أwlىa min alihmaali o aad tira zaydu danantu qaa'imun haddii ficilkii u tawasuطa bayna اlmafcuulayni alأwlى alcmaal in tira zaydan danantu qaa'iman haddii ficilkii ou dib mara labadii mafcuul ay hormaraanne يجuز الأمrاni لakiن الغاء أwlى oo aad tiraa زaيد qاaئم dhanنtu a wanaagsan waxay ka wanaagsan yahay زaيda qاaئma dhanنtu ina tirahdo taas ilغاahimaasa aan uga baxnay marka الذي يqتadي الإلغاء huوa توasط الcاamل أو تأhرh عan macmuلayh ilغihii intaasaan kaga baxnay طaيب markaasuu wuxuu ku yihi وjawiز الإلغاء ilqihii baneey oo camalkii laga ilqeeyo laa fi libtidaa ficilkii hadduu hordhacaso ha ku banayni waa kow markaasuu wuxuu ku yidhi wanwi damiira shani aw laama btidaa fii muhimin ilqaaa maa taqadama wanwi niyeyso damiira shani damiirkii shaniga ahay niyeyso aw laama btidaain laama btidaa qadar fii muhimin mid ku moodsiiyo ilqaaa maa taqadama ficil hormaray oo la ilqay wixii ku moodsiiyo labadaa midkood qadar haddaad carabiga ku aragtid wax la leeyahay danantu zaydun qaa'imun haddii saas aad aragtid waxay u ekaanaysaa ficilkiyo hormaray labadiisa mafcuul ay dib mareen wa maca daalika camalkiina aan la siinin marka kayfa yumkin danantu zaydun qaa'imun say ku dhici kartaa ala leeyahay ficilkii waa mutaqadim haddana waxaad soo tiri qabla qaliil wajawis ilgaa la fi libtidaa hadday dhacda buu ku leeyahay ficilkiio hormaray labadiisii mafcuulna ay godan yihiin ma aha ficilki in la ilgay ma aha laakiin asbaab baa u diiday oon lafdi ahaana u muuqanin taqdiir ahaanna ku qadaran oo marka maxaad leedahay waxaad leedahay danantu zaydun qaaimun markay tahay meeshaas laamulibtidaa ku qadaran oo danantu la zaydun qaaimun bay cibaarada tahay sidaasaa laleeyahy marka ficilkii wixii camalka u diiday laamtan wa laamulibtidaa laa yacmalu maa bacdaha calaa maa qablaha sidaasuu u jeeda ficilkaasay ka reebtay ko ama waxaad tiraahdaa damiir shani qadara waxaa tiraa calimtu zaydun qaami calimtuhu aada leedahay oo marka damiirkaas calimtuhu oo soo qadartay mafcuulu bihi awal zaydun qaaimun jumlada mubtada khabarka fii maxali nasbi mafcuul thaani saas ka dhiguu ku leeyahay taasna waxuu musanifki saas uu leeyahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal lamaba arkin ficilkiiyoo hormaray oo labadiisii mafcuul laga ilqay lama arkin laakiin shicir iyo bacd alfaad hadday soo aroorto oo ku moodsiiso inuu ficilkii camalkii laga ilqeeyey arintaas ku laaba buu ku leeyahay ee waxaad qadartaa in meeshii ay wax kale ku jiraan ayib marka wajawis banay alilqaa laa fi libtidaa ha ku banaynin hadduu ficilka hormara ilqa ha banaynin laakiin wanwi niyeyso ficil hormaray oo labadiisa mafcuul ay godan yihin haddaad aragtid damiira shani niyeyso aw laama ibtidaa'in ibtidaha laamkiisa niyeyso fii muhimin u niyeyso mid ku moodsiiyo ilqaaa maa taqadama ficil hormaray in la ilqay wixii ku moodsiiyo damiiri shani ama raadso ama laamu macnaha qadar marka waa sida aan kuu sheegay waxaa waxaa arrintaas ku ximbaara laleeyahay ka qowli shaaciri arjuu wa aamulu an tadnuwa mawadatuha wamaa ikhaalu ladaynaa minka tanwiilu marka fiiri arjuu waxaan rajaynaya wa aamulu an hididiilaya an tadnuwa mawadatuhaa jaceylkeed inuu soo dhowaado wamaa ikhaalun mana malaynaya ladayna aniga agteenna minki adiga tanwiinun cadiya inaad nasiinayso uma malaynaya buuri ayib markaasoo waxaa hadda meeshaan u eg in ficilkii oo ikhaalu ah oo khaala ka yimid oo ficil mudaaric ah oo hormaray in camalkiisa uu mulqaad yahay oo ladayna mubtada khabar muqadam darafkan khabar muqadam tanwiinu mubtada muahar ou yahay ficilkana camal ousan lahayn markaasaa waxaa lagu leeyahay sida arintaas aad kaga badbaadid damiir qadaro wamaa ikhaaluhu uma malaynayo ladaynaa minka tanwiinu dhe marka damiirka ikhaaluhu mafcuulu awal ka dhig jumladana jumlo oo mafcuulu thaani dhacday ka dhig buu ku leeyahay ayib haddii saas la qadaro ilqaa'i waad ka baxaysa waxaa lamid ah buu leeyahay qowlu shaaciri kadaka udibtu xataa saara min khuluqi annii wajadtu milaaku shiimati aladabu kadaaka sidaasaa udibtu laygu adabeeyey xataa saara min khuluqi adabtii waxayba ku darsantay buu leey dabeecadaydi annii aniga wajadtu waan helay milaaku shiimati sifaatka wa wanaagsan waxa lagu hamnanaya aladabu inuu yahay fiiri wajadtu oo min akhawaati danna tansibu mafcuulayni wixii ka dambey fiiri milaaku shiimati aladabu mubtada i khabara ah ka dambey labadina waa godan yihiin markaasuu saas hadday dhacday wuxuu ku leeyahay laamu libtidaa qadar oo waxaad leedahay inii wajadtu lamalaaku lamilaaku shiimati ladabu laamtaasaad gelinay ficilkii marka camalkii waxaa u diiday laamtaas markaasaad leeay waljumlatu min almubtada walkhabr fi maxali nasbin mafcuulay calimtu iyaad leedahay marka eh, cala alqowl aladi dahaba ilayhi almusanif wa kathiiru min anaxwiyiina saas wa reer kuufa maxaad ku tiqiinay waxay leeyihiin maya ficilka haddii uu hormaraba xataa oo labadiisa mafcuul ayaga oo godan ay yimaadaan waxaan ku ximbaaraynaa ficilkii oo la ilqay oo laga soo qaaday wujuuduhu ka cadamihi sidaasay leeyihin marka qadarid iyo looma baahno ulajeedada musanifka uu hadda leeyahay waxaa weeyaan calaa madhabi اlbasriyiin wa kathiiri min naxwiyiin uu ku socdaa hadalkaasna hadal fiican weeyaan sababtana waxa weeyaan haddii la yidhaahdo qaacidadii haddii amhiladii carabta laga haa iyo qur-aankii sunada nebiga boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibac sagaal hadday ku yimaadeen ficilkii hadduu hormar in la camal siiyo hal beyt iyo laba beyt oo la helay in qaacidadii loo jibiyo waxaa fiican labadaas beyt iyo wixii la helay oo yar in ta'wiil iyo takhriij loo raadiyo sidii qaacidadaas ay ku nabad gasho wa ilaa haddii wixii carabta isku waafaqdo dhan hal beyd lagu jibiyo waxa weyaan luqadii macno keeni mayso wax gafoobo hadee luqaba markaa lamaba arki lahaynbo fiir qur-aanka hadda arki maysid mathalan ina oo isimkeedii ou godan yahay arki maysid ina allaha samiicun in allahu weligaa ma arkaysid marka wixii saas uu wada yimiday hal shaacir haddii intuu yimaado iska godo oo fii xaal allahu aclam muxuu ku sugnaay in qaacidada loo jibiya ma aha hadalka aniga ibnu maalig uu yihi aad baan u ayidsanay marka taas waxa weeyaan ilqihi meeshaasuu kaaga baxay ilqihi waxaa keeni karo ta'ahur اlcaamili can macmuuleyhi aw tawasuطuhu baynahumaa intaas keliya si fiican u faham amhiladana way badan tahay hal mithal lagu siiyo yuqaasu calayhi gayruhu intaas weeyaan mida kale markaan wاltazim الtacliiqa qabla nafyi ma wاltazim laazim atacliiqa tacliiqi laazim tacliiqi waan kuu soo fasiray qabla nafyi ma ma horteeda tacliiqi laazim qabla nafyi ma ficilkii waxa weeyaan yaa yimid maa naafiya ku soo xigsatay labadiisii mafcuul baa gadaal ka timid saas hadday tahay marka waxaad tiraahdaa ficilka tacliiqa lagu samayna danantu zaydan qaaiman ay ahayd markaasaa layidhi danantu maa zaydun qaaimun alayidhi fiiri markaan waltazim laazim atacliiqa ficilkii oo camalkii laga joojiyo qabla nafyi maa hadduu ficilka oo maa oo naafiya uu ka hormaro fiiri haddaa tiraa maa danantu zaydan qaaiman lagama hadlayo laakiin ficilkii aa ka hormaray nafyigii danantu maa zaydun qaaimun marka ficilkaas mucalaq waaye camalkii lafdi ahaan inuu ku camal falaa loo diiday laakiin maxal ahaan ku camal falaya oo danantu ficil wa faacil maa naafiya zaydun mubtada qaaimu khabr wاljumlaةu fi maxali nasbin mafcuulay calimtu aada leedahay marka waxaa la leeyahay maxaa u kale farqi ah markii ficilkii la tacliiqiyo iyo markii la ilqeeyey suuradii waa isku mid mide eh, maxaa oo loo kala qaadaya waxaa lagu leeyahay markii la tacliiqiya haddii wax lagu soo cadfo in la nasbiyaa banaan oo waxaad dhihi kartaa maa danantu maa zaydun qaa'imun walaa camran qaacidan fiiri marka walaa camrantaas waxaa lagu cadfay fii maxali zaydun qaamil anhu fii maxali nasbin waay marka taas waxay tusisay ficilkan inuu uu shaqaynayo maadaama wixii lagu soo cadfay labadiisa mafcuulo horo godan ay nasbisan yihiin yaa waxaa noo cadaatay ficilkaas annahu yacmalu fii maxalihimaa intaas weeyaan marka maadi naafiyada saas waay waxaa ku banaan danantu maa zaydun qaaimun walaa camran qaacida walaa camrun qaacidun oo ayaga lafdiga aad ku cadaftidna waa banaanta marka waltazim laazim atacliiqa ficilkeena camalkii laga joojiyo qabla nafyi maa maa nafyigeed hadduu ka hor dhaco oo danantu maa la yidhahdo ficilka uu hormara ko taas mid weeyaan wa in walaa la xiriirsado mafcuulkii laamu ibtidaain haduu la xariirsado ibtidaha laamkiisi aw qasamin laamu lqasam kadaa walistifhaamu kadaa sidaasoo kale waay kadaada xagga raacsi wain walaa haduu la xariirsada laamu ibtidaain mafcuulkii hora laamulibtidaa la xariirsaday aw qasamina la xariirsada kadaa sidaasoo kale waayo tacliiqa ficilku lagu samaynaya oo waxay ahayd danantu aad tiri zaydan qaaiman ayadoo ahayd mafcuulkii hore laam geli oo laamulibtidaa danantu la zaydun qaaimun ay noqonaysa laamtaasaa waxay u diidoo laamulibtidaa an yacmala alficlu fii lafdi zayd wa qaaim laakinahu yacmalu fii maxalihima marka laam laamulibtidaa zaydun mubtada qaaimu khabr wاljumlaة fii maxali nasbin sadad masada mafcuulay calimtu wain walaa hadow la xariisa laa mubtidain kada aw qasamin laamu lqasami hadday la xariirsato dhanantu wallaahi zaydun qaaimun laamu lqasam hadhe qasam hadduu la xariirsada laam ma ah dhanantu wallaahi zaydun qaaimun aa ayadana waxaa weeyaan camalkii waa laga joojina oo qasamkaasaa u diidayo ficilkii an yacmala fi ma bacdahu yaa u diidayo ayib taas waxa weeyaan iyadoo qasamki ay tahay ama laamu lqasam dhe naftigeeda waxaa tiri calimtu layaquumanna zaydun yaa tiri fiiri calimtu hadeertaan maku camalfali karta maa bacdaha liannahu ficilaaba yimid bo liannahu laamu lqasam isim ma galaysa فعل bay gasha marka kuma camalfali karto marka ayadana waa la mid hadaad qasamka walaahi tirahdana way kasii fiican tahay taas waxa weeyaan waa in walaa haduu la xiriirsado mubtadihi ama mafcuulkii hore laa mubtidaain aw qasamina la xiriirsada kada midkaasuu la xukmiyahay wاlistifhaamu istifhaamkine daa midkaana in xatama lahu u waajibay hadii ficilkii markuu dhaco intuu mafcuulki imaanin istifhaam u yimaado asna ficilka tacliiqa lagu samaynaho lafdigii inuu ku camal falaa loo diida maxalku ku camal falaya oo waxaa laleeyahay calimtu ay ahayd calimtu zaydan qaaiman markaasaa tiri calimtu azaydun qaaimun hamzaa gasha hamzadii hadday gasho waxaa laleeyahay eh, camalkii lafdi ahaanay u diiday laakiin maxna ahaan fi maxali nasbina laleeyahay marka kaasuu hadda musanifka u jeedaa oo ku istifhaamki kaas weyaan marka istifhaamkaas ama xaraf istifhaam ha noqdo ama labadii mafcuul midkoodaaba istifhaam noqday ama istifhaamkia loo idaafi kulli isla mid waay haddii xaraf istifhaam uu yahay waxaa kamid a ah calimtu aw madanantu azaydun qaa'imun zayd ma taagan yahay jawaabteedaan gartay haddii la weydii lahay azaydun qaa'imun jawaabteedaan garanayaaho anahu qaa'imun baan dhihi karaa wa ilaa isma qabo karta si kale kow waxaa lamid eh a haddii labadii mafcuul midkooda istifhaam uu noqdo lianna alistifhaam laa yacmalu maa qablahu waa wax la ogyahay waay waxaad leedahay calimtu ayuhum abuuka fiiri ayidii waa lafdi istifhaam awal laa yacmalu maa qablaha wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun calimtu ayahum ayuhum abuuka marka jumladan ayuhum abuuka lafdi ahaan calimtu shaqa kuma laha laakiin fii maxali nasbina laleeyahay ayib ama waxau noqday mudaafan ilaa ismi istifhaam calimtu gulaamu ayihim abuuka gulaamu alaleeyahy liannahu gulaamka istifhaama uu idaafaysan yahay waxaasoo dhan waa lamid waxaa lamid e eh, istifhaamki haddii ficilki iyo mafcuulaadkiisi ou dhex maro wain adrii aqariibu am baciidu maa tuucaduuna wain adrii maa tuucaduuna bay ahayd markaasaa istifhaamkiyaa la dhex dhiga aqariibu am baciidu maa tuucaduun istifhaamkay qayb ka tahay طيب marka taas weyaa musanifku wuxuu ku leeyahay istifhaamka iyo laamu libtidaa iyo laamu lqasam hadday ficilki kadib dhacaan oo mafcuuleynka ay kadaba yimaadaan tacliiqa waajib a tacliiqana waataan ku hore kugu soo sheego macnihiisa waxa weeyaan ibطaalu lcamali lafdan laa maxalan waxaa saas yeelane limajii'i maa lahu sadru اlkalaam laamu libtidaa waxay leedahay sadru اlkalaam laamu lqasm sidaas oo kale walaqad calimtu lataأtiyana maniyatii ina almanaaya laa tatiishu sihaamuha ou yihi shaacirka walaqad calimtu waxaan ogaaday lataأtiyana maniyatii geeridayda in imaanayso ina almanaaya geeriyaasha laa tatiishu sihaamuhaa leebabkeeda ma leexleexdaan oo toosay kugu imaan ma baaqato fiir hadda walaqad calimtu lataأtiyana laamtaas waay laamulibtida yaa ka istaagtay maadii naafiyadaheedna waxaa ka mid eh laqad calimta maa haaulaai yantiquuna laqad calimta ficli faacil labadii mafcuul oo haaulaai yantiquuna laga rabay maa a kasoo hormartay marka haaulaai mubtada yanaliquuna jumladan ficli faacilka fii maxal rafcin khabr mubtada waljumlatu min almubtada walkhabr fii maxali nasbin sadad masada mafcuulay calimtu saasaa leeyahy sidaasay ay tacliiqa u yahay ayib sababtana oo loo tacliiqiye ilgaana waan kuu sheegay licilmi cirfaani wadani tuhamaa tacdiyatu liwaaxidin multazama intana baab kalow ka galay licilmi cirfaanin caalimadii oo bimacnaa carafo ahayd waxay leedahay iyo wadani tuhamaa tuhmadii danadeedii dana oo bimacnaa itahama eh tacdiyatun gudbid liwaaxidin ay u gudubto لcلم عرفان وdن تhmا تعdية لwاxد ملتزmا لcلم عرفاaن ama وتعdية gudbid لwاaxد loo gudbo ملتزmaة waa mid la laaزimsaday لcلم عرفاanna loo laaزimsaday iyo wadani tuhama tuhamadii danadeedii marka meeshan wuxuu kaaga sheegayaa afcaashan oo afcaalu lquruub oon ka hadlaynay labay u qeybsantaa mid naaqisa i mid oo taama ah naaqis waxaa la yidhaahdaa maan taam waxaa la yidhahda aladii yaktafii bimansuubin waaxid hadduu laba mafcuul u gudbana naaqis weeyaan marka wuxuu ku leeyahay haddii calima bimacnaa carafa ay noqoto oo dhanna bimacnaa itahama ay noqoto hal mafcuulay u gudbaayaan wabitaali waxay noqonayaan laba ficil oo taam ah sidii kaanabadaba markii mafufuuceeda ku kaaftoonta aanu dhihi jirnay waxa weeyaan e, ficil oo oo taam ah wa tacdiyatun gudbid liwaaxidin loo gudbo multasamatun waa mid oo la laazimay tacdiyadaas hal mafcuul keli inay qaato lcilmi cirfaana loo laasimay calima oo bimacnaa carafa iyo wadani tuhma tuhama tuhmadii danadeedii dana oo bimacnaa itahama marka haddii aad tirahdid calimtu zaydan zaydan aqoonsaday haddaad tirahdid mafcuul kale uma baahno ninaa lagu weydiiyey ninkaas ma taqaana calimtu zaydan waan aqaanaa baad leedahay marka calimtu ficil wa faacil zaydan mafcuulu bihi alale mafcuul awal lama dhahay uma baahno waxaa kamid aha leeya qowl llahi tacaala wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an ilaahay wuxuu idinka soo saaray hooyayaalkiin calooshooda laa taclamuuna xaaladan ogeyn shay-an adinkoo waxba garanayn marka laa taclamuuna laa tacrifuuna shay marka hal mafcuulay qaadanaysa waxaa lamid ee dhanna hadday bimacnaa itihama dhanantu zaydan itahamtu zaydan fii sariqati maali oo kale aad marka fiiri dhanantu zaydan ay itahamtuhu mafcuul keliga ay u baahan tahay kamid ah layihi qowl llahi tacaala wamaa huwa cala alghaybi bidaniinin haddii da laga dhigo bidaniinin waa la akhri wamaa huwa muxamed ma aha bidaniinin mid lagu tuhmo cala alghaybi hadda haddii daniintaas bimacnaa mana ay ahaan lahayd waxaa weeyaan eh, laba waxay u baahnaan laheeday waa waصfi yacmalu camala ficlihi laakiin bidaniinin bimacnaa mutahamin weeyaan markaasuu labadaas ficlu musanif ka sheegay waxaa lamid ah laleeyahay ra-aa naftigeeda waxay ku timaadaa bimacna madhab hadday tahay aydana taamay ku timaadaa waxaa tidhi fulaanu ra'aa ra'ya abi xaniifa macnaha ra'yigaas dahaba ilaa ra'yi abi xaniifa oo kale waay laba mafcuul uma baahno wa xaja ayadana waa lamid haddii bimacnaa qasada ay tahay xajowtu beyt allahi haddaad tiraahdo waxa weya bimacnaa qasadtu ilaa beyt illaahi bay iska noqonaysaa hal mafcuulay u baahan tahay xajaadi waxaa lamid eh, wajada wajada wa kuntu adunu anaka tajidu calaya inaad ii caroonaysid wajada carabta bimacnaa waxay ku timaadaa marka qaarkeed wajida fulanu wajada fulaanu calaa fulan bimacnaa gadiba calayh marka alafcaalu taama labada musanifka uu sheegay waxaad ku darsataa ra-a bimacna madhab a iyo xaja qasada iyo wajada oo bimacnaa xaqida waqadiba calayhi ah intaas waxaa loo isticmaali karaa inay ka baxaan nawaaqistii ama nawaasikhdii inay ka baxaan oo afcaal caadi ahoo taama ay noqdaan yaa dhici karta buu ku leeyahy musanifka marka taa weeyaan طيب wali ra'a ruyan mimaali calima aaliba mafcuulayni min qablu wanmi nisbay raa ru'ya ra'a oo masdarkeeda ru'ya uu yahay maa licalima calima wixii ay laheed u nisbay daaliba mafcuuleyni xaal ay tahay calimadaas laba mafcuul mid dalbayso min qablu ntamaa horena laga soo sheegay wuxuu ku leeyahay ra-a albasariya iyo ra-a eh, alxulumiya iyo ra alqalbiya kala jirto ra'aa albasariya mid hadda soo sheegnay waay ra'aytu caliyan aan arkay haddaad tiraahdo bimacnaa absartuhu hal mafcuul ay u gudbaysaa ra'aa qalbiya hadday tahayna laba mafcuul ay gudbaysaa oo ra'aytu maxaad leedahay ra'aytu allaha akbara kuli shayin oo kale wa waxaan ogaaday ay noqonaysaa inahum yarawnahu baciida wa naraahu qariiban fiiri iyadoo marna dani rujxaan loo isticmaalay marna iyadoo yaqiin loo isticmaalay inahum yarawnahu waxay u malaynaa baciidan wanaraahu waxaan yaqiininaynaa anagana qariiban ayib waxaa ku soo xigta ra-a alxulumiya hadii la yidhahda ra fulaanun ay fi ru'ya hadday masdarkeeda ra ru'yatan ay tahay bimacnaa waa tii kala waay haddii ra-a ru'ya masdarkeeda ay tahay wmaa naxnu bitawiili maxay ahd ruya meeshii ay ku jirta ayaddii iga maqan ayib ru'yadii waxa weeyaan hadday ra-aadi masdarkeeda ru'ya uu yahay laba mafcuulay qaadanaysaa ayadoo calimadii hori aan u soo sheegnay calima oo bimacnaa carafa ma ahee calima oo bimacnaa ee yaqiintii siday u faaiideynaysay haday tahay laba mafcuul taasay lamid tahay buu leeyahay wanmi nisbay maa licalima axkaamtii licalima u sugnaatay lira-a u nisbay alatii masdaruha ru'ya uu yahay daaliba mafcuuleyn xaal ay tahay calimadaas laba mafcuul mid dalbaysa oo intamaa min qablu horina loo soo sheegay yani calimadii hore aan u sheegay midaan dhow oo calima bimacnaa cirfaan oo diida calimadii hore oo labada mafcuul u gudbaysay axkaamtii ay laheed ra'aa alxulumiya si oo waxaad leeda ra'aytu annabiya sala allahu alayhi wasalama qaala lii kayta wa kayta marka waxaa wey bimacnaa annaha tatacaddaa ilaa mafcuuleyni inkastoo dad ay leeyihiin masdarkan oo ru'yada ah xulumiya keligeedu kuma gaar ah ee wuxuu waxaa la wadaagsado xataa ra-ada oo bimacnaa cali ahayd ayda naftigeeda masdarkeeda ru'yaa waa lagu keeni karaa oo qolaa waxay leeyihiin ayadana masdarkeeda oo mushtarag waa laakiin sida mashhuurka ubuu musanifka hadda ku socdaa wmaa jacalna ru'ya alatii araynaaka ilaa fitnatan ibnu cabaas uu u daliishtay ibnu hishaam inuu yihi aru'yada ru'ya basariya oo cayn a waay fiiri marka ayadoo ru'ya cayn calaa qowli ibni cabaas yaa waxay ku timiday bimacnaa ish masdarkii oo ru'ya ay ku timid ma ku imaanin ru'yatan kuma imaanin ayib almuhim haddii ru'yadii ay xulumiye tahay أنha تتacadى إlى mafcuulayni ka qowlihi tacaalى inii araanii xikaayة can dalika الrajuل aladii kaana maca yuusuf fii sijnihi inii araanii acsiru khamra ou yidhi inii araanii waan is arkay acsiru khamra khamra inan lisaaya baan isku arkay bu man casiir khamra inan shiiday acsiru khamra anoo khamra maraamarayo yaan is arkay buu iri fiiri marka araanii araa ficil mudaaric weeyaan oo ay craabti ku qadardan tahay nuuntaas waa nuun اlwiqaaya walyaau اlmutakalimi mafcuulu bihi awal acsiru khamra jumladan ficli faacili mafcuulka fi maxali nas mafcuul thaani w marka inii araanii ru'yay ahayd qisada waa la yaqaanaa aragtiinadiisa waa ru'yu wax ku arkay laba ninooda riyootay nabi yuusuf oo sijniga ay kula jireen ay u sheegeen nina aniga intaanaan arkay intaanaan arkay inii araanii axmilu fowqa ra'si khubsan ou mid midna inii araanii acsiru khamran yuu yiri marka laba mafcuul waa faacilkii aawe inii araanii faacilkii ana ah ku qadara anaa is arkay wa ninkii intu hurday is arkay asigoo shaksi kale ah oo macnaha eh, casiir maraamarayo shiidaya macnaha yuu is arkay marka labadii mafcuul sidaasay ugu gudubta waxaa kamid ah baa laleeyahay qowl shaaciri abuu xanashin yuariqunii watalqun wacamaaru waaawinatan athaala araahum rufqatii xataa idaa ma tajaafa leylu wankhasalan khisaala idaa ana kaladii yajri liwirdin ilaa aalin falam yudrik bilaala marka wuxuu leeyahay Eh, ninaa wuxuu leey habeenkii markii oo nin inta la qafaashay meel lagu xertay wa marka habeen kastau hurdo wuxuu is arkaa asigoo asxaabtiisa la jooga buu is arkaa waaga hadduu baryane wax fara kuma haya meel cidla ah nin saraab arkay ama dhalanteed asoo arkaya buu la mid noqonaya ayib markaasuu wuxuu iri abuu xanashin ninkii abu xanas lya yuariqunii waa isoo jeedina wadalquna isoo jeedina wacamaaruna isoo jeedina wa athaala ay athaalatun aawinatan zaman badana isoo jeedinayaan araahum rufqatii baan arkayaa buu ihi dadkii aniga ila saaxib ahay ayaan habeenkii o dhan arkaya xataa idaa maa tajaafa leylu habeenkii hadduu kala tago wankhasalan khisaala u aruuro idaa ana waxaan lamid ahay buu ihi yajri liwirdin ninkii oo macnaha meel loo arooro u socday ilaa aalin macnaha waxa weeyaan meel biyo ay ku jiraan nin u socdoo kale yaan is arkayaa buuri oo falam yudrik bilaalan qoyaanna aan helin ninka markuu habeen maantao dhan ou sii socdo wuxuu ekaanayaa nin ou saraab u muuqda dhalanteed biyahaas gaar biyahaas gaar wixiin xaloo dhan arkayay oon asxaabtaydii aan la socday markuu waaga baryo nin meel oo saraab biyo u maleeyey si ugu hangoobo yaan anigana u hangoobaa buu leeyahy marka ilaa aalin wuxuu ula jeedaa ila saraab saraab waxaa la yidhahdaa marka ninka uu er ku socdo qoraxda ay jidka ku dhacdo sidii biyihiya u muuqanay meeshaas biyaha ku jira ka gaar aad isleedahay markaad tagtidna waxaa weeyaan waa saraab waxa weyaan waata ilaahi subxaana watacala ka saraabin biqiicatin yaxsabuhu damaanu maaan la yiri ulajeedada waxa waaye araahum rufqatii yaa loo jeeda araa oo ficil ah faacilkeedana ana ay tahay oo ninkaas ah iyo hum oo mafcuulu bihi awala iyo rufqatii ama rifqatii oo mafcuulu bihi thaani ah intaas waxa weyaan ra-aadii xuleeyey ku yiri wan min nisbey maa licalima calima wixii u sugnaaday lira ruyaa u nisbay ra-a oo masdarkeeda ruya ay tahay xulumiyad aheed sidii calima axkaamtii asoosiisa usi taaliba mafcuuleyni laba mafcuul midii dalbaysa xaal ay tahay min qablu intama yani intamaa dikruhaa min qabl horena loo soo sheegay midii hore loo soo sheegay waa wlaa tujiz hunaa bilaa daliilin suquuطa mafcuulayni aw mafcuuli musanifku wuxuu ku leeyahay walaa tujiz ha banaynin hunaa meeshatan bilaa daliilin iyadoo qaraa-in ay jirin suquuطa mafcuulayni laba mafcuul inay dhacaan ha banaynin aw mafcuulin waxa weeyaan kaana iyo akhawaadkeeda dana iyo akhawaadkeeda waxaa banaan in labadeeda mafcuul in la gooyo waa banaan tahay labadeeda eh, hal mid ka kamida ah in la goyno waa banaan tahay laakiin goormo waaye inuu calaamo iyo daliil ay ku tusiyaana la rabaa haddii la waayo marka labadii mafcuul in la gooyo lidaliil in loo gooyo waa laysku ijmaacsan yahay undur qowlahu tacaala ayna shurakaaiya aladiina kuntum tazcumuuna fiiri yani ayna shurakaai aaway shurakadeeda qiyaamo markii la tagaa la weydiina dadkii asnaamta caabuday aladiina shurakadoo kuntum tascumuuna aada sheegayseen anahum shurakaa'i waay marka labadii mafcuul waa la xadfay lidalaalati maa qabla الzacma calayha waa banaan tahay kadalika qowl shaaciri bayi kitaabi am bayati sunati taraa xubahum caaran calaya wataxsabu wuxuu ri biayi kitaabin kitaabkee ka aho am biayati sunatin sunatee ka aho tara aad u arkaysaa xubahum nabiga aalkiisa inan jeclaada caaran in ugu tahay caleyh korkeeda wataxsabu ama wataxsibu aada u malaynaysaa fiiri hadeertaan taraa oo laba mafcuul u gudubtay waadix waa taraa xubahum caaran laakiin wataxsibu aawey labadeedii mafcuul xudifa almafcuulaani lidalaalati maa qablahumaa oo waxaa weeyaan taraa xubahum caaran caley wa taxsibu xubahum caaran caley marka labadii mafcuul oo taraa loo sheegaa waxay tusinayaan labadii mafcuul oo taxsabu laga gooye ayib laakiin marka amaa xadfuhumaa biduuni daliil ma banaano taas ma banaano in layska gooyo danantu zaydan aa tiri qaaiman marka aniga qaaiman saad ku goynaysaa danantu zaydan musaafiran maad kala jeedaa caaliman maad kala jeeda bakhiilan maad kala jeedaa wixaad kala jeeda lama ogo khabarkii lama xadfi karo ataquulu ina zaydan bakhiil danantu zaydan waad dhigi kartaa lianna khabarkaas jawaabtii hora iuu soo dhexgalay su-aashii hore marka biduuni daliil lama xadfi karo madhabka musanifka oo wataa saas ah oo madhab siibaweyhi iyo akfash iyo wixii lamid ah waa ibnu hishaam alansaari wuxuu ri sida badan laakiin waa la ogol yahay in la xadfo walow biduuni daliil wuxuu u daliisha qowluhu tacaala wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuuna fiiri wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuuna yaclamu labadeeda mafcuul waa maqan tahay laa taclamuuna labadeeda mafcuul waa maqan tahay waxaa lamid ah, wa dhanantum dhanna sawi dhanantum dhanna sawi dhannagaa masdar waaye labadeeda mafcuul waa maqan tahay haakada marka waxaa laleeyahay waa banaan tahay in loo xadfo biduuni daliil laakiin qariina maa loo xadfa hadii layihah tii horay ku laakiin kalaamka hadda musanifka meesha uu ku sheegay waa fiican tahay aayaddaasoo kale hadirtaan min xayثu اlcumuum waay wاllahu yaclamu kula shayin wa antum laa taclamuuna shay-an ay macnihii ka dhigan tahay marka mideeda kalena waxaa weeyaan in calimadaas bimacnaa carafa laga dhigo iyay ku dhowdahayba oo marka baabkan maba loo daliishan karo marka wallahu aclam sida u badan inaan la xadfi karin walaa tujiz ha banaynin hunaa meesha tan bilaa daliilin aydoon daliil jirin suquuطa mafcuulayni laba mafcuul inay dhici karaan ha banaynin aw mafcuulin mafcuul inuu dhici karo hal mafcuul in la goyn karo asoon daliil ay tusinaynin ha banaynin oo kuleeyahay marka eh, intaas wuxuu kaga baxay musanifka eh, baabkii dana wa akhwaatuha iyo aqsaamaadkeedii inta wuxuu ka gelayaa mulxaqaadkeedii wakatadunu taquulu in weli darsiga kalean ka dhigi doona in sha allahu tacala wallahu aclam sala allah waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin